بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باء الكلمة وأقسامها waxaynu ka bilaabanaynaa bogga soddon ayaynu ka bilaabanaynaa oo kelmadda ka warramaya naxwaha marka la bilaabayo culimada qaar waxay ka bilaabaan kalaamka culimmada qaarna waxay ka bilaabaan kelmadda sheekheennu wuxuu noqday ama wuxuu ku biiray qolada ka bilaabaysa kelmadda een kalaamka ka bilaabin sida ajruumiga ajruumigu baabulkalaam buu odhan jiray sababta uu sheekheennu kelmadda uga bilaabay waxa weeye kelmaddu waa juz'ulkalaam kalaamkuna waa murakab oo kelmaduu iskaga tegey haddaba juska iyo murakabka yaa horeeya in la hor bilaabo juska ayaa horeeya wuxuu ku leeyahay salaanadu way kala horeeyaane ka ugu kooban ayaynu ka bilaabaynaa oo kelmadda ah ajruumiga oo kale markuu kalaam ka bilaabayo wuxuu ku cileeyey kalaamka bilaabidda wuxuu leeyahay yaa maqsuud ah ama yaa uu ku xasilaa wada sheekaysigu kalaamka maadaamuu kalaamku yahay ka uu wada sheekaysigu iyo isfahanku ku dhaco isaga ayaa muhiimahe isaga ha laga bilaabo alkalimatu kelmaddu qowlun qowl weeyi qowlka oo mufradun mufrada kelmaddu waa qowl mufrada qodobkeenna koobaad kelmadda tacriifkeega ayuu ku saabsanaanayaa haddaba ama ha ahaada tacriifku luqawi ama ha ahaada tacriifku istilaaxi qodobkeenna labaadna wuxuu ku saabsanaanayaa aqsaamta kelmaddu ay u qaybsamayso qodobkeenna saddexaadna wuxuu ku saabsanaanayaa aqsaamtaa mid ka mida oo ismiya calaamooyinka uu yeelanayo qodobkeenna afraad qaybaha ismigu leeyahay ee mebni iyo mucrab ah iyo waxyaabaha lagu binaynayo ayuu inooga warami doonaa afartaa qodob buu cashirkeennu maantu yahay waa in kelmadda laguu tacriifiyo waa in kelmadda laguu qaybiyo waa in ismiga calaamadiisa laguu sheego waa in ismiga qaybihiisa mucrab iyo mebni uu u qaybsamayo laguu sharxo afartaa qaybood ayaynu arki doonaa haddaba alkelima markaan idhaa waxay ka bilaabatay al ashaa waxaa la ysku qabtay ma cahdiya mise waa jinsiyo culimmada qaar baa yidhi ashani waa cahdiyo waxa se sawaab ah oo sax ah asha alkelima ku jirta inaan jinsiyo ka dhigno jinsiyaynu ka dhigaynaa alkelimatu ta'da ku dhammaatay ta'daasina waa ta'dii ismuljinsiga mufradka a geli jirtay oo dhadignimo maaha waxay meeshu ugu jirtaaye ifraad bay inoo faa'iideyneysaa alkelima haddii ta'da laga tago oo alkelim la yidhaahdo kelimkii buu noqonayaa saddexda kelmadood iyo waxa ka sii badan ahaa saddex kelmadood iyo wax ka badan buu noqonaya haddaan alkelim idhaahdo waa baqaratun iyo baqarun oo kaluun baqaratun haddii ta' lagu daro waa sac qura haddii ta'da laga daayo baqarun la yidhaahdana waa lo' fara badan haddaba alkelima ashaa waxaynu nidhi jinsiyaa laga dhigi taadaana waxaynu nidhi wuxdo iyo ifraad bay tilmaamaysaa alkelima saddex dhawaaq bay leedahay waxa ugu fasaaxo badan sidaa aan ugu dhawaaqayo alkelimatu waxaa kaloo bannaan alkelimatu in laamka la reebo kaafkana la fadxiyo oo alkelimatu la yidhaah waxaa kaloo bannaan in kaafka la kasriyo laamkana la reebo oo alkelimatu la yidhaah ama alkelimatu dheh ama alkelimatu dheh ama alkelmatu dheh saddexduba waa saddex bannaan ka fasaaxada waa alkelimatu kelmadda haddaba istilaaxa culimada ayuu doonayaa inuu macneeyo alkelimatu kelmaddu qowlun waa qowl qowlka oo mufradun mufrad ah kelmaddu waa qowl mufrada buu sheekhu yidhi waa qowl mufrada laba shardi buu leeyahy waxaa kelmad la odhanaya u fiirsa hadda shayga aad odhani waa kelmad laba shardi waa in laga helo kow horta waa inuu qowl yahay waa shardiga koobaad waa inuu qowl noqdo laba waa inuu haddana mufrad noqdo qowlkaasi uu mufrad yahay qowl maxaa loo yaqaanaa oo qowlku waa maxay qowlka camriidiga ayaan ku soo tilmaanay oo wuxuu yidhi walqowlu lafdun qad afaada mutlaqan qowlka waxaa loo yaqaanaa waa lafdiga mufiidka ah qowl waa lafdi mufiida ah. waa lafdi ereyga lafdihi waa dhawaaq wax lagu hadlo waa cod afkaaga ka soo baxaya waa cod iyo xuruuf baa lafdi la odhanayaa waana mufiido macno ayuu leeyahay oo waa waa lafdi mufiida ayaa qowl la odhanaya mufiidnimadaana loogama jeedo inaan heel lagaa daba odhanayn laakiin waxaa looga jeedaa inuu macno leeyahay inuu macno leeyahay uun weeyi waxaa loo jeedaa ee inaan heel lagaa daba odhanayn ma aha haddaba qowlku waa lafdiga mufiidkaa waa qodobkeenna koobaad mufrad baynu nidhiye mufrad maxaa looga jeedaa mufradka waxaa loo yaqaanaa inagoo eegayna siday qolada manaadiqadu ku tacriifiyeen maa laa yadullu juz-uhu ala calaa juz-i macnaah waa shayga juskii iyo qeybtii macnihiisa qayb ka mida ah ayna kutusaynin nuxaaduna waxay mufradka u yaqaaniin almalfuudu bilafdin waaxidin waa shayga mar qura lagu wada hadlo een qayb qaybsamin baa mufrad la odhanayaa sida muxamed oo kale mar qura lagu hadlaa muxamed oo kale mufrad waa almalfuud shayga lagu lafdiyee lagu hadlo bilafdin waaxidin lafdi qura loogu hadlo waa siday nuxaadu u yaqaaniin haddaba kelmadu istilaaxa culimada kow waa qowl qowlka waxaa looga jeedaa lafdi macno leh laba waa mufrad waxaa la yska ilaalinayaa inuu noqdo shay maxaanku dhaha murakaba inuu noqdo ayaa la yska ilaalinaya tusaalaha kelmadu waa muxamedun oo kale muxamed waa kelmed waayo waa qowl macnole waa qowl mufiida waa lafdi macnale oo mufiida waxaan ogaanay muxamedun markaan idhaa inuu lafdi yahay cod iyo dhawaaq waxaa kaloon ogaanay inuu mufiid yahay oo muxamed muxuu faa'iideynayaa dee qofku magaca u yahay buu kuu faa'iideynaya muxamedun markaad tidhaa waa lafdi mufiida qowl buu noqday waana mufrado muxamed ma aha laba kelmadood oo laysku keenaye waa kelmad qura oo waa mufrad tacriifka haddaba ah kelmadda aynu sidaa nidhi waa tacriifka istilaaxigeennu xaadu ay qaateen alkelimatu qowlun mufradun waxay idhaahdeen culimmadu sida muuqata alkelima waa mubtade qowlunna waa khabar saw kii la odhan jiray mubtadaha iyo khabarku inay iswaafaqaan baa waajiba oo ladhadignimo ay isku waafaqaan ama labnimo ay isku waafaqaan muxuu sheekuu odhan waayey alkelimatu qowlatun alkelimatu ta bay wadataa qawlun muxuu ta'dii ugu dari waayey uu u odhan waaye alkelimatu qawlatun mufradatun uu odhan waaye uu dhadiga isku waafajin waaye marka lagu leeyahay waa inay iswaafaqaan ay isku waafaqaan labnimo ama dhadignimo saddex shardi baa loo shardiyaa saddexda shardi ee loo shardiya waxaa ka mid a shardiga koobaad waxa weeye khabarku inuu mushtaq yahay ama muawal bilmushtaq waa inuu yahay hadda halkeennan alkelimatu qawlun markaan idhaa khabarkii masder weeyu qowlun waa masder laakiin waa muawal bilmushtaqo waa maquulun baa lagu awidayaa shardigaa uu haystaa shardiga labaad ee mubtadiya khabarku markay iswaafaqaan loo baahan yahay waxa weeye inuuna khabarku noqonin waxyaabaha mudakarka iyo muanasku ay wada leeyihiin sida dhahiir oo kale walmalaa'ikatu bacda daalika dhahiir dhahiir oo kale yuuna noqonin haye maaha kolkaa kani dhahiir oo kale shardiga saddexaad waxa weeye khabarku waa inuu yahay jaariyan cala almubtada mubtaduhu miduu leeyahay oo mubtaduhu uu samaynayo hadduu noqdo kayra jaari hadduu noqdo waxba muwaafaqadu shardi ma aha haddaba talow sheekhu muxuu alkelimatu qowlatun u odhan waayey wuxuu u odhan waayey sida matniga alfiyada aynu ku arki doonno ama shuraaxda alfiyaduba ay ka hadlaan waxa weeye masderka waxaa loo laazimaa marar badan ifraad iyo tadkiir baa loo laazimaa saasaa qawlatun loo oranaya xaqiiqaduna waxa weeye alkelimatu taada ku jirta ifraad bay sheegaysaaye dhadignimada ma sheegayso alkelimatu kelmadu qawlun waa qawl qowl maxaynu ku macnaynay waxaa lafdiga ee lagu dhawaaqayo ee haddana mufiidka ah alkelimatu kelmadu qawlun waa qowl qowlka oo mufradun mufrada mufradka maxaynu ku macnaynay maa laa yadullu juz'uhu calaa juzi macnaahu shayga qaybtii macnihiisa qayb ka mida ayna kutusayn maalan haddaan idhaahdo ra'su muxamed hadda ma aha mufrad ra'su muxamed maaha mufrad maxaa sababay ra'su muxamed waa muxamed iyo madax kolkaa ra'siguna dee madaxuu kutusayaa muxamedna dee ni qofkao dhan buu kutusayaa laakiin haddaan muxamed qura idhaha muxamed ma idhaha muxamed miimkaasi wuxuu tusayaa gacanta midig xaduna waxay tusaysaa gacanta bidix ma saasa ah? mise muxamed qofkan unbuu ku wada tusaya miimku keligii waxba kuma tusayo xaduna keligeed waxba kuma tusayso mufrad waxaa loo yaqaanaa sida manaadiqada iyo asxaabulfalaasifa ay qaateen maa laa yadullu juz'uhu calaa juzi macnaahu ka ayaa mufrad loo yaqaanaa kelmadu waa qowl mufrada tacriifkaasi waa xaggee waa tacriifka istilaaxiga ah haddaba kelmadu tacriifka istilaaxigaa ah, maadaamay sidaa noqotay tacriifka luqawiga ah maxaa kelmad loo yaqaanaa luqa ahaan marka la joogo kelmadda jumlooyinkaa la iska yidhaahdaaba marka la doono jumlo idiloo kelmad la leeyahay baynu arkaynaa hadda waa jumlo ama waa jumlooyinba ayaa luqada kelmad la odhanaya waxaan hadaba halkaa ogaanay kelmaddu lafdi ahaan in jumlooyinka lagu ilaaqo waa lafdigeega jumlooyinka lagu ilaaqaa macno ahaanna qowl mufradu weeyaan laba shardi bay kelmadu leedahay inay qowl noqoto iyo inay mufrad noqoto labadaa shardi waxaa la moodaa kitaabkeenani wuxuu khilaafay kitaabtii ka horreysay siday kelmadda ku tilmaami jireen waayo waxay ku tilmaamayeen kutubtaan soo dhiganay kelmad markay tilmaamayaan lafdun wudica limacnan mufrad eegada saddex shardi bay shardi ka dhigi jireen kow waxay odhan jireen waa inuu kelmaddu ay lafdi tahay laba waa inay mawdica limacnan tahay saddex waa inuu mufrad yahay bay odhan jireen lafdun wadica limacnan mufrad sheekheenuna qowlun mufrad buu qowlkiiiyo mufradkii unbu soo qaatay muxuu ka tegey markaa wuxuu ka tegey lafdigii iyo wadica limacnantii sababtu uga tegey waxa weeye kelmadda lafdiga ah lafdi marka lagu yidhaa waa wax lagu hadlay ama macnaha loo dejiyo oo macna ha lahaado oo ha ahaado mustacmal ama muhmal ha noqdo lafdigu wuxuu koobsadaa mustacmalka iyo muhmalka labadaba lafdi waa laisku yidhaahdaa laakiin qowlku eeg laakiin qowlku keliya waa mustacmalka uun qowl maxaa loo yaqaanaa erayga qowl ah qowl waxaa loo yaqaanaa mustacmalkoo qura lafdina waxaa loo yaqaanaa mustacmal iyo muhmal hadaba haddaan lafdi qaato waa jinsi baciida waxaan u baahnaanayaa muhmalkii wax iga saara waa inaan wadica limacnan idhaa maxaan odhanayaa markaa lafdi haddaan qaato maxaan odhanayaa maxaan u baahnaanaya lafdi markaan idhaa waxa soo wada hoosgelaya kii mustacmalka ahaa iyo kii muhmelka ahaa waxaan u baahday muhmelka in layga saaro maxaan odhanayaa haddaba lafdigii wadica limacnan baa shardi noqonaysa haddaan lafdi qaato haddaan qowl qaatana qowlkani wuxuu igaga filan yahay lafdinimadii iyo wadica limacnantiibuu keligii isla yahay looma baahnaanaya markaa waayo qowl waa ka macnaha le uun ka muhmelkiimaba soo gelayaba sheekhu saasuu kusoo gaabsaday talow culimada ma jiraan kelmada labadaa shardiyeen u shardinay wax ka badan cid u shardiyey laba shardi baynu hadda u shardinay inay qowl tahay iyo inay mufrad waxa intaa in ka badan cid u shardiday ma jirtaa nacam way jiraano maxamed ibnu maalik kitaabkiisa tasiilka ah wuxuu ku daray kelmadu waa qowl mufrad ah oo mustaqilun ah mustaqilun buu ku daray shardigaa mustaqilun la yidhaa ayuu ku soo kordhiyey kelmadii oo waa inuu mustaqil yahay mustaqil waa inay tahay buu yidhi moxamed ibnu maalik mustaqilkan wuxuu inaga saarayaa markaan ficilka mudaaricee ya'kulu ah aan ku hadlo ya'kulu ya-da ugu horaysaa maxay mayna mayna ahayn eh, erey macno itusaya mayna ahayn macno itusaysaayoo wax maqan bay tusaysaa ta'kulu markaan idhaa wax lala hadlayo ayay tusaysaa na'kulu markaan idhaa cid hadlaysa ayay tusaysaayoo mucadimunafaa ama macalghayr ah eh. haddaba xuruufulmudaaracada ficilka mudaaric xagga hore ka gelaysaa ma mustaqilun eh, mustaqil ba mise ficilkay ka tirsan tahay mustaqil maahe ficilkay ka tirsan tahay haddaba kelmad la oran maayo maxamed ibnu maalig wuxuu yidhi xurufulmudaaracadu keligeed waa kelmad yaan la odhanin waayo mustaqil bayna ahayn mustaqil ma aha taawtaaniifka jaalisatun ku jirta taawtaaniifka jaalisatun ku jirta keligeed gaar may u qoran tahay waa maya mustaqil ma aha kelmad yaan la odhanin hadaba ألف المفاعلة مستعب ماها مستقل يا الله أرنين هدبا وكلمة محمد بن مالك أنو كلمة صدح لا شرطي بانو كربا أبو يري إنه قول تهي ومفرد أي تهي ومستقل أي تهي مستقل كا يقدر أبو يري شيخين وأبقي وهي كلمة مستقل وإسكداي الكلمة كلمة قول قول وي قولك مفرد مفردة بل هدبا قول يا مفرد انت كورما ereyga qowla ah, maxaa inaga baxaya markaan qowl idhaa muxuu saarayaa qowlkani afar shay baa qowlka inagaga baxaya ama saddex shay baa qowlka inagaga baxaya ereyga qowl a ah markaynu nidhaa afar shay ama saddex shay baa inaga baxaya kow waxa inaga baxay oo halkaa ka booday oon kelmad la odhanaynin qoraalkii kitaabadii ama khadkii khadkii oo dhani maaha maaha kelmad haddaad qoraalkeenan hoos u eegto hadda kelmad maaha maxaad yidhi dee qowl buuna ahayn wax lagu hadlayo la maqlayuuna ahayn wax lagu hadlayo oo la maqlayo ma aha waxaa kaloo inaga baxay khadkii markuu baxay waxa inaga baxay ishaaradii haddaad tidhaahdo aawey mixraabkii oon saa idhaahdo waxbaan ku fahansiiyey laakiin haddana ma loodhan maayo waa kelmad waayo dee maba aha maxaan ku idhaahdaa qowlnimadii baa ka dhiman waxa inaga baxay cuqadkii waxyaabihii la guntaye ama la xidhayay afgarashada ahaa waxyaabahaasoo dhani qowl bay nagaga baxeen markaan mufradu idhaa maxaa iga baxay mufrad qowlku waxaa laga yaabaa inuu yahay ama mufrad ama inuu yahay murakab labadaba qowlku uu noqon karaa mufrad iyo murakabba uu noqon karaa markaan mufrad shardiga ah mufrada keenay maxaa iga baxay oo halkaa isna iga hadhay waa inuu mufrad yahay baynu nidhi waxaa iga baxay qowlka murakabka ah oo kelmad la odhan maayo jaaa muxamed oo kale jaaa muxamed waa qowl murakaba kelmad maaha haddaba haddaba culima qowl iyo mufrad markaan kelmadii shardi uga dhigay qowlku waxbuu saaray baynu nidhi qowlku muxuu saaray baynu nidhi khadkii iyo lisaanulxaalkii iyo ishaaradii iyo qowl inaga saaray baynu nidhi war qowlku waa jinsiye marka falsafada la joogo jinsigu wax maysagaa saari jirayba jinsiga asalkiisu wuxuu ahaa ashumuul walidkhaal fasalkana asalkiisu waxa weeyaan alikhraaj haddaba mufraduna waa fasal waxay falsafadu u yaqaaniin qowluntuna waa jinsi waxay falsafadu u yaqaaniin jinsigu waxba ma saaro seenu leeyahay qowlkaa wax inaga saaray mas'aladaa waxay asxaabu asxaabuulfalaasifa ku daweeyeen ragga mantiqa aqoonta u lihi waxay ku xaliyeen jinsi jinsiga iyo fasalka hadduu cumuumun wa khusuusun min wejin uu u dhaxeeyo cumuumun wa khusuusun min wejin jinsiga iyo fasalka hadduu u dhaxeeyo mushkilad ma laho jinsiguna waxbuu saari karaa fasalkuna waxbuu saari karaa jinsigu wuxuu saarayaa cumuumka fasalka fasalkuna wuxuu saarayaa cumuumka jinsiga mid kastiba ka kale cumuumkiisuu saaraya hadda waxaa jira wax qowlna ah mufradna ah yaa tusaalaynaya qowl mufradah waaba muxamed oo qura muxamed muna qowlna mufradna ahayn halkaa way ku kulmeen waxaa jira wax qowluuna waxaa jira wax mufraduuna qawlun yaa ah murakabkaa qawluuna muxamedun qaa'imun mufrad qura yaa ah haddaba macnaha marka la leeyahay haadaa macna mufrad markaa macno mufrada macnaha markaan mufrad ku tilmaamayo dee macnu hadduu mufrad noqdo qowl ma aha qowlku macna ma aha sidiisa waa lafdi lagu dhawaaqo mufradki hadaba wuxuu galay ee u fiirso hadda mufradkii caan buu noqdayo xagga macaanida wuu galaa oo macnahani waa mufrad baa lagu odhan xagga alfaadiya aqwaashana wuu galaa oo qowlkani waa mufrad baa lagu odhan yaa guda ballaadhan xaggaa markaan ka eego lafdigaa guda ballaadhan sow maaha qowlkiina wuu ka guda ballaadhayoo wuxuu galay xagga mufradaadka wuu noqday xagga murakabaadkana wuu noqday xaggaana yaa guda ballaadhan markaan eegno xaggaana yaa guda ballaadhan qowlkiibaa dhinacanna guda mid kastiba ka kale wuxuu la dheeraaday baa jira meelay ku kulmayaanna way jiraan alkelimatu kelmadii qowlun qowl weeyi qowlka oo mufradun mufrada ereyga mufradun waa nacti waa sifo yuu sifo u yahay yaa sheegaya culima dee ilanuxaad baynu hadda nahaye qowlun buu sifo u yahay laakiin waxaa la sifeeyey qabla kownihi khabaran u fiirso qabla kownihi khabaran intuuna khabar weli qowlka intaan khabar laga dhigin ayaa la sifeeyey waayo haddaad bacda kownihi khabaran aan sifeeya aad waxa ka dhalanaya inaad hadalkii ku dayso alkelimatu qowlun kelimaddu ma qowl ma ama murakab ama mufrad ha ahaadee warmay waxa khabarki ihi waa sifadiiyo mawsuufka wada socda alkelimatu kelmadu he an waa maxay kelmadu ma qawlun unba mise waa qawlun mufradun kelmadu ma qawlun quraba mise waa qawlun mufradun qawlun mufradun sifadiiyo mawsuufkii baa markaa xagga macnaha marka la jeedo khabar wada noqonaya ila soco waa bacda bacda kownihi khabaran iyo qabla kownihi khabaran baa la kala yidhaahdaa asxaabu alfalaasifa waxay isku khilaafeen jumladan aynu hayne alkelimatu qowlunihi ma qadiyadii dabeeciyada ahaydba mise dabeeciyadii maahee waxa weeye tii la odhan jiray muujabo kuliyeah ayaynu nidhaahnaa midkaynu ka dhignaa labadaba waa la laysku khilaafay laakiin mas'aladaa sharaxeega geli mayno ilaa ardaygu intuu dee mandiq iyo falsafadda wax ka arkayo alkelimatu kelmadii qawlun qowl weeyi qowlka oo mufradun mufrada sharaxa yar bal haddaba ila eeg luqadii wuu ka aamusay sheekhu ilan kitaabkaa mukhtasarahe luqadda waxa kelmadda lagu idlaaqaya wuu ka aamusay tudlaqu waa la idlaaqi alkelimatu kelmadda ayaa la idlaaqi fi lugati luqadda carabiga dhexdeeda ayaa la idlaaqi cala aljumali jumlooyin baa lagu idlaaqi jumlooyinka oo almufiidati mufiidoo macno faa'iideynaya luqadda kelmadda maxaa mararka qaar loo isticmaalayaa buu yidhi jumlooyin baa lagu ilaaqi cala aljumal su-aashaa waa la isweydiiyey isweydiintiina waxay noqotay cala aljumali lmufiida markaynu nidhaahno jumlooyinkan jamac baa laga dhigaye jamcu mashardibaa oo mar kasta waxa kelmad la odhanaya xagga luqaddu waa inuu jumlooyin yahay jamac jumlooyina mise waxaynu idhahnaa waa cala aljumla waljumal waa cala aljumla xataa mufrad baa looga jeedaa jumlo keliya qowl waa lo eh, kelmad waa la odhan jumlooyin badanna kelmad waa la odhan tuطlaqu waa la iطlaaqayaa alkelimatu kelmadda ayaa la iطlaaqayaa fi lugati luqadda dhexdeeda ayaa lagu iطlaaqi cala aljumali jumlooyin baa lagu iطlaaqi jumlooyinka oo almufiidati mufiida ah oo macno faa'iideynaya jumlooyin fara badan baa kelmad la odhani ka qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi kalaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa waxaa jira qofka ahlu naarka ah ama munaafiqa ah marka nafta laga qabto ee nafta laga qaado uu arko hoygiisa naarta ah iyo haddii uu noqon lahaa qof wanaagsan hoygiisa jannadu halkuu ahaan lahaa markaa ayuu calaacal bilaabayaa wuxuu odhanayaa rabbi irjicuunii lacalli acmalu saalixan fii maa taragtu rabbi keligeed waa jumlo waa jumla nidaa'iya irjicuunina waa jumlo labaad lacalli acmalu saalixan waa jumlo fii maa taraktuna waa jumlo kale imise jumlo ayaa halkaa jooga waa rabbi iyo irjicuuni iyo lacalli acmalu saalixan iyo taraktu ama fii maa taraktu afar jumlo ayaynu haynaa saw ma aha afartaa jumlo buu ilaahay yidhi kalla inahaa inahaadaasi hadaasi waxay ku dhacaysaa inahaa erey jumlooyinka hadda aan soo sheegnay kalla inahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa waa kelmad baa la yidhi taasi uu iska yidhi uun kelmaduu iska yidhi uun ka soo qaad baa la yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow buu yidhi yuu la hadlayaa waa munaade xarfunidii xadfan yahay rabbi yaa rabbi rabbiyow ilaahay buu la hadlayaa irjicuuni iceliya alla iceliya iceli inuu yidhaha bay ahayd soo maa rabbi irjicnii bay ahayd soo maaha luqa rabbi irjicnii halkuu irjicnii ka odhan lahaa ayuu irjicuunii ka yidhi waawiljamaacu keenay waawuljamaacadan qole waxay yidhahdeen waa litacdiim qole waxay yidhahdeen may kelmaddan ku celceliyey oo jamacnimaaba laga dhigay rabbi irjicuunii qole waxay yidhahdeen rabbina waa nide uu la hadlayo ilaahay irjicuuniina waa malaa'igta ayuu la hadlaya rabbi yaa rabbi rabbi qolena waxay yidhahdeen markuu naartii arkay ayuu dawakayuu waxba kala garan waayayo mufradki iyo jamiciibuu isku daray bay yidhaahdeen rabbi yaa rabbi rabbiyow irjicuunii iceliya lacallii acmalu waxaan rajaynayaa inaan sameeyo saalixan camal suuban fii maa taragtu wixii aan ka soo tegey adduunkii camal wanaagsan baan ku soo samayniye dib ha lai celiyo mar haddii la celin lahaa ka waran ninka ah wanaagsan ma bilaabi lahaa baad umalayn ilaahay baa tilmaamay ilaahay ayaa inoo sheegay suuratu lancaam ilaahay muxuu yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la soo celin lahaa halkii unbay ka bilaabayaan buu ilaahay yidhi weli qof xanuunsaday maad aragto sakaraad noqday qofku markuu xanuunsado sakaraad noqdo uu isku arko inuu dhimanayo ballanno badan sow ilaahay lama galo imise ballanood buu ilahay la galaa wax fara badan alla ilaahu saasaanu cibaadaysan saasaanu tawbakeli maalintuu caafimaadana ka waran ya ma isagaa ogba ballanadii waxa ilaahay baa ina sheegay subxaanahu wa tacaala walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu ilaahay baa yidhi kalaa kadaa baa la yidhi la celin maayo innahaa iyadu kelimatun waa kelmed huwa qaa'iluhaa uu iska yidhi uun haddaba ereygaa kelimatun ihi afartaa jumlo ayay ku dhacaysaa wa fil istilaaxi istilaaxa culimadana wa tutlaqu bay ka dhigan tahay alkelima وتطلق وعلى إطلاق الكلمة كلمتي في الاصطلاح اصطلاح علماء على القول قولك أيا لغو إطلاقي المفرد اي مفردك قول مفرد لغو إطلاقي قول وين معنيني مفردنا وين معنيني والمراد بالقول قول وحا لوغا جيدا اللفظ واللفظك الدال تسنيا على معنى معنى لفظ معنى كتسيي horta lafdi ereyga lafdiya ma garanaysaa wuxuu lafdi ereygan lafdi ihi waa masder ficilkiisu lafado ahaa lafadana culimada luqadu laba qowl bay iskugu qabteen qole waxay idhahdeen lafada wuu tufay qolena waxay idhahdeen lafada wuu tuuray lafada wuu tufay ama lafada wuu tuuray masderka lafdi ihi muxuu noqonayaa qola tufid bay ku macneeyeen qolana tuurid bay ku macneeyeen masderkaasi waa facli waxaana looga jeedaa ismi mafcuul oo malfuud baa looga jeedaa waa min tacbiir اmasdar wa iraadati ismi اlmafcuul lafdi haddaba waa malfuudo waa wax lasoo tuuray ama lasoo tufay hadalkeena qowlku waa hadalaad ku hadashay hadalku miyuuna ahayn waxaad soo tuftay oo afkaaga uu soo tufay afkaaga ayaa soo tufay afkaaga ayaa soo tufay amase soo tuuray qowlkan afkaagiibaa tufay guduhu ka soo tuuray waa hawo iyo naqas sambabada laga soo tuurayo markaasaa sidaad arkayso ama kalxamaha ka soo boodaya markaasaa sidaad arkaysa makhaarijta kolba makrajuu ku dhacaya kol halkaasuu ku dhacayaayo markaasi xadii samaysmaysaa mar halkaa kaluu ku dhacayaayo caynkiibaa samaysmay dhagax marka gidaar lagu dhufto muxuu sameeyaa sow qab ma yidhaahdo hawadan aad soo tuuraysid markaad gidaarkan cunaha kolba mid ku dhufato ayuu dee isna sanqadhii samaynaya xarafkiibaa soo booday kelmadii waa shaqada la qabanayo culayskeega ilaahay unbaa garan bal kharajo dheh kharaja codka inta meeloodeed ku dhufatay bal waran codka afkaaga ka soo baxaya inta gidaareed ku dhufatay balka waran waa makhaarijtii waa inagu waynu iska hadlaynaa uno wax fududun baad moodaysaa waa shaqo aada u culus weeyi hadaba lafdigu waa wax lasoo tuurayo weeyi addaalu calaa macnan markaynu nidha addaal wuu kutusayaa horta tusidu waa maxay dalaaladu waa maxay dalaalada inta badan waxaynu ku arki doonaa usuulka iyo si fiican waxaan ugu baranaynaa iyo mandiqa labada qaybood ayaa dalaalada lagu baran dalaalada culimadu laba qowl bay iskugu khilaafeen waxay dalaaladu tahay waxaase ugu muhiimsan kownu shayi bixaalatin yalzamu min alcilmi bihi alcilmu bishayin aakhara dalaalada waxaa la yidhaahdaa shaygu inuu si ahaado si haddii isaga la fahmo wax kale la fahmayo shaygu waa inuu si ahaado bixaalatin waa si xaaladaasi waa wadciga kelmadda waa in la dejiyo oo loo dejiyo macno kol haddaad kelmadan fahamtay macnihii baad fahmaysaa kolka ama ha la fahmo ama yaan la fahmin waa mulaq marka ama ha laga fahmo ama yaan laga fahmin qolada qaarkoodna waxay yidhaahdeen may e waa marka laga fahmuun bay dalaalad leedahay kelmaddu markii macne laga fahmo haddaba shayga daaligii waa mid wax kutusayo waxaad ku fahansiinaya kolka ama aduu ka faham ama ha ka fahmin hadduu shaygaa daaligiihi lafdi yahay iminka naama markaan idhaa maxaad fahmaysaa naama seexad sow maaha dalaaladaasi waa lafdiyo dalaalo lafdiyaa ah weeyi ka warrama hadduu roob do-o maxaynu fahmaynaa roob weyni hadduu do oo dhulku uu wada buuxsamo biyo inuu maxay soo bixi baynu fahmaynaa ar maxaa soo baxaya dhulkaa biyuu ka buuxiyey doog baa soo baxay waad fahamtay kol hadduu dhulkii biyo buuxiyey inuu doog soo baxayaad fahamtay ma lafdibaa ma dalaalo lafdiye abaa ah maaha dalaalo lafdiye waa dalaalo caadiye ah. caadada ayaa ina bartay shay roobku markuu do-o in meeshan way wax ka soo baxaan qofka hadduu duubani hadduu qufaco ee meydka aynu lahayn sariirta saarani qufacaasi muxuu ina tusiyey haddii qiiqan ragno maxaad odhanaysaa ma biyo ka hooseeyaad odhanaysaa qiiq weyn baad aragta maxaa ka hooseeya ya ma biyo ka hooseeya maydabbaa ka hooseeya waxaasoo dhani waa wada dalaalo kolka dalaaladu midi waxay noqotaa caqliyo midi waxay noqotaa caadiyo midi waxay noqotaa lafdiyo saddexdaas ay dalaaladu u qaybsantaa dalaala alcaqliya iyo dalaala alcaadiya iyo dalaala lafdiya hadda dalaaladeenini waa dalaala lafdiya wa fil istilaaxi istilaaxa waxaa lagu idlaaqayaa kelmadda cala alqowli qowl baa lagu idlaaqi qowlkii almufradi mufradka ahaa walmuraadu waxa looga jeedo bilqowli qowlka ka looga jeedaa allafdu waa lafdi addaallu tusinaya calaa macnan macna tusinaya calaa macnan macnuu ku tusaya ereyga macnihi waa maxay macnow horta maxaa tahay yaa macnaha inoo macnaynaya macnow maxaa tahay waxaan u malaynayaa macnihii sidii dee laynoogu celcelinay waaan macnuhu waa maxay loo lahaa waynu iska garanaynaa un macnaha cidima macnayn karto ishaadu mayse arki kartaa horta shay kastoo kugu soo dhawaado lamaba arko shaygu hadduu kugu soo dhawaado lamaba arko macnihii ina waxaan ohan kelmaddan macnaheedu waa maxay macnaa dee macnihii baa maanta aan sii macnaynaynaa macnow maxaa tahay bal aynu badina haddaba macnaha e ereyga maqsuudka la yidhaha taqaan maqsuudka maqsuud ma maqashay mafhuum ma maqashay mafhuum musame ma maqashay musame madluul ma maqashay manduuq ma maqashay macno ma maqashay waxaas waa isku shay qudha un haddaad macno garan laadahay maqsuud ma garanaysaa maqsuudka iyo macnuhu waa isku mid waa ka loo jeedo wey ka loo jeedo macna waa shaygii loo jeeday naamo maxaa looga jeedaa marka markaad leedahay naamo i macnee waa inaad tiraa naamo maxaa looga jeedaa eeg macna maqsuud mafhuum madluul manduuq waxaasoo dhani waa isku wada maxay baynu nidhi isku wada shay qura ereygan macnaha saddex qowl baa ku jira qole waxay idhahdeen macnuhu waa mafcal waxaana looga jeedaa daraf makaan oo meesha loo qastaah macnaa waa meel loo qastayey wal kelmaddan halka looga qastayaa waa halkee markaa idhaha weeye qolana waxay idhahdeen macnuhu waa ismi waa masder miimiya oo looga jeedo ismi mafcuul min tacbiiri masder wairaadati ismi mafcuul oo macnaa wuxuu ahaa qasadka laftiisa maqsuud baa looga jeedaa qole waxay idhahdeen ereygan macniihi ismi mafcuul oo takhfiif lagu sameeyey weeyaan macnaa muxuu ahaa dhawaaqiisa saxda ihi macniyun buu ahaa macniyun macniyunna dee waa marniyun oo kaleo asalkiisu macnuuyun buu ahaa qaacide la yidhaha qaacidatu sayid baa ku dhacdo sarfiga aan ku baran doono إذا اجتمعت الواو والياء وسبق أحدهما بسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وحن نقضي مع معنوي معنوي مركو نقضي معنوي أيا ضمد النون كسارا loo bedelay kasro lisalaamati lyaa markaasuu noqday macniyun isagoo macniyun ah ayaa la iska takfiifiyo labadiiyo ood tii xarakaysnayd baa la xadfay kasrihii nuunkana fatxaa loo bedeshay alifkii dambena yadii dambena alif baa loo bedelay bal waxa shaqo la qabtay markaasay noqotay macnaa almacnaa waa loo qastay markaa wاlmuraadu biاlqowli qowl waxa looga jeedaa addaaluka kut allafdu lafdiga addaalu kutusinaya calaa macnan macna kutusinaya ka rajulin oo kaleba weeye wa farasin oo kaleba weeye laba tusaalu sheekhu usoo qaatay markaa rajulin waa nin oo wax caqlila ayuu usoo qaatay uga jeedaa farasina waa faras oo waxaan caqli lahayn buu usoo qaato oo lama dhadigeeyo ereyga farasa layskuma dhadigeeyo luqadda rag yar baa yidhi waxaanu aragnay farasatun ha isku dhadigaynin farasatun ha farasun ku daah faraska ka dhadig maa la garanayaa ya ima qoraya bilwadci ma ma qoraya idinka eh, faraska ereyga farasa wuu ka sii dambeeya bilwadci buu idiin qorayaa soo maaha uu ka tegey kaygu bilwadcidaa waxaad eegtiin farasku waa kalab lab ka dhadig maxaa la odhanaya haddaba culimo ka dhadig sida luqadda carabiga saxda a maxaa la yidhahdaa soomaaliga geenya la yidhaahdaa geenya waa ta dhadig kalabna maxaa la yidhaahdaa af soomaaliga ma faras umaynu nidhahnaa kalab ya geenyadu waa ta dhadig kalabna gamaan baa la yidhaahdaa waa geenyo iyo gamaan haddaba af carabiga waa faras waa kii labaad maxaa la odhanayaa kii sandadigna xijrun baa la yidhahdaa xijrun xijrun rajulin iyo wa farasin rajulin hadda waa nin gabadh marka la sheegayo mata baan ku daraya rajulatin baan odhanaya ma odhanayo rajulin waa nin gabadhii maxaan odhanayaa magac kalay qaadanaysaa imra'atun walmuraadu bilafdi lafdiga waxaa looga jeedaa ereygan lafdiya asawtu waa cod almushtamilu koobsaday calaa bacdi alxuruufi xuruufta qeyb ka mida ayuu koobsaday waxaynu nidhi lafdiga waxaa loo yaqaanaa laba qodob shaygu inuu cod leeyahay dhegtu ay maqasho laba in xuruuf la higaadin karana uu leeyahay walmuraadu bilafdi lafdiga waxaa looga jeedaa asawtu cod haddaba shaygu hadduu cod yeelan waayo lafdi ma aha bal kitaabkayga soo eega kitaabkaygaasi ma lafdi ba hadda bal eega hadda waa la akrin karayaa soo maaha ma aha lafdi maxaa diiday haddaan dhegaysto codkii baa ka maqan waxba ma maqlayo cod male waa inuu cod waxa lafdi la odhanaya waa inuu cod cod wato dhawaaqaa miis baan garaacayaa ma lafdi ba hadda cod wuu yahay la maqlayo laakiin maaha lafdi maxaa diiday maxaa diiday kaa yaa eeg cod wuu yahay dhegtu ay maqasho laakiin maxaa dhiman baynu nidhi xuruuftii baa ka maqan waa inuu xuruuf wato haddaba halkaa xuruufta ayay ragga qaarkood moodeen calaa bacdi alxuruuf marka la yidhaa ayay u fahmeen xuruuf jamaca waa inuu wato waxay idhaahdeen oo waaulcadafku waa xaraf qurahe maxaa laga yeelayaa واو الحذف من حرف قرا هين على بعض الحروف حرف قرا واو الحذف كي الاستفهام كي بعد حرف كجاريو محل لغا ييريا بيدحدين رجا قار كود بايدي ور لبدلو ايا هبونيد او مشتمل على بعض الحروف لغا بدايو oo walow xarafan baha ahaada la iska yiraahdo wuxuu koobsaday rag qaar koodna baadiga ay yiraahdeen miyaan bimacna ahad lagu macneen kareynin illa in baadigu hatta ahad ba iska soo gelay yiraahdeen rag walmuraadu bilafdi lafdiga waxaa looga jeedaa asawtu cod baa looga jeedaa almushtamilu koobsada calaa bacdi alxuruufi xuruufta qayb ka mida kaasaa waa codka xuruufta wata ayaa lafdiya sawaaun waxaa isku mida dalla calaa macnan macno inuu itusayo ka zaydin oo kaleba weeyi am lam yadulla iyo inuuna macno itusay ninka daysin oo kaleba weeyi days waa maqluuba zaydin zayd oo laisdabamariyey waqad tabayana waxaa inoo caddaaday anna kulla qowlin qowl kastaaba lafdun lafdi inuu yahay waqad tabayana waxaa caddaaday anna kulla qowlin qowl kastaaba lafdun lafdi inuu yahay ayaa inoo caddaatay qowl kastaa waa lafdi qowl kastood aragtaa lafdi buu noqonayaa walaa yancakisu cagsiguse ma jiro walaa yancakisu cagsigu waxaa weeye lafdi kastaa qowl maaha waayo qowlku waxa weeye lafdiga inta macnaha leh ayaa qowl la yidhaahdaa lafdiguna waxaa isla soo hoosgelaya ka macnaha leh iyo ka aan macnaha lahayn baa isla soo hoosgelaya ereygaa walaa yancakisuna hamoodina cagsigii falsafada saddex cagsi baa jira oo nimanka falsafadu ay isticmaalaan walaa yancakisu waa cagsiga luqawiga ah saddex cagsi baa jira oo mantiqa lagu barto ma aha cagsulmukhaalifkii iyo cagsulmustawligii iyo wixii amoodin inuu yahay waa cagsigii luqawiga ahaa ee isdabamarinta ahaa walaa yancakisu cagsiguse ma jiro walmuraadu waxaa looga jeedo walmuraadu ka looga jeedo bilmufradi mufradka ka looga jeedaa maaka weeyaan laa yadullu una kutusaynin juz-uhu qaybtiisu calaa juz-i macnaahu macnihiisa qayb ka tirsan sidan falsafada ayaa qabta mufradka waxay yidhaahdeen falsafadu waa ereyga qaybtiisu macnihiisa qayb ka mida ayna kutusaynin iminka muxamed markaan soo qaatay ereyga muxameda markaan idhaa ma madaxayga ma gacantayda mise waa gebigaygaba muxamed waa maxay waa gebigayga saw maaha haddaba ma idhaahdaa muxamed miimku madaxuun bay tusayaa ma idhaahdaa waa khalad eeg xuruuftan xaraf kastaa daatadayda qayb ka mida ima tusayso mufradku waxaa loo yaqaanaa ereyga juskii una macnaha qayb ka oo gaara ku dhacaynin xuruufti iyo macnaha la isku qaybqaybinaynin ee macnaha ereyga ku wada tusayuunbaa la odhanayaa mufrad saa falsafadda ayaa ku tilmaantay culimmada nuxaaddu waxay ku tilmaameen almufradu huwa almalfuudu bilafdin waaxidin waa waxa mar qura lagu wada hadlo kolkaa talow khilaafka labadaa tacriif maxay ku kala duwan yihiin manaadiqadu waxay yidhaahdeen maa laa yadullu juz'uhu calaa juzi macnaahu kolkaa cabdilaahi waa mufrad cinda almanaadiqa cabdilaahi waa mufrad cabdilaahi baa mufrada mantiqada manaaطiqada agtooda waayo nin baa magac looga dhigay hadduu markii hore abdi iyo allah kala ahaa marka magac laga dhigo ninuunbuu ku dhacaya cabdilaahi markaad tidhaahdo kolka waa mufrad cinda almanaaطiqa laakiin inda nuxaad cabdilaahi dee ma wax mar qura lagu wada hadlaya mise waa cabdi iyo allah marka la hadlayo waa cabdi iyo allah inda nuxaad cabdilaahi ma aha mufrade waa murakab waxa wanaagsan hadaba inaynu nidhaahno almufradu huwa almalfuudu bilafdin waaxidin mufradku waa maxay baynu nidhi waa waxa lafdi qura loogu hadlo ayaa mufrad la odhanaya walmuraadu waxaa ka loo jeedo bilmufradi mufradka ka looga jeedaa maaka weeyaan laa yadullu una kutusaynin juz-uhu qeybtiisu calaa juzi macnaahu macnihiisa qeyb ka tirsan wadaalika kaasina naxwu zaydin waa lafdiga zaydin oo kale wey zaydin hadda zaydin zaaidu keligeed wax macno gaara kuma tusayso ya-duna macno gaara kuma tusayso daalkuna macno gaara kuma tusayo fa ina ajzaa'ahu qaybihiisu wahiyo zaayu waa zaayida iyo walyaau ya-da iyo wadaalu daalka e idaa ufridad marka la keli yeele zaayida gaar loo qaado ya gaar loo qaado daalkana gaar loo qaado idaa ufridad marka la keli yeelo laa tadullu kuma tusayso calaa shayin shay oo mimaa kii yadullu alayhi uu kutusayey alayhi dushiisa magaca guud mimaa kii yadullu uu kutusayey huwa zaydku calayhi dushiisa bikhilaafi qowlika hadalkaagu uu khilaafsan yahay gulaamu zaydin gulaamkuna dee wiil buu kutusayaa zaydna dee nin kaluu kutusayaa fa ina kullan mid kaste oo min jusayhi labadiisa jusa wahumaa waxay kale yihiin algulaamu iyo wazayd e daallun wuxuu kutusayaa calaa juzi macnaahu macnaha qayb ka tirsan ayuu kutusayaa فهذا كان يسمى وحا لغو مغعابا مركبا مركبا لغو مغعابا لا مفرد مفرد سي لغو مغعابا ومركب مفرد ماها فإن قلت هذا ترى هذه سؤال لي ويديه ودي شيخو isaga sharxay kitaabka ma ogtahay haddii su'aal arday uu weydiisid waa uu iska garanayaa ninka aqoonta leh su'aasha uu weydiinayo fa in qulta hadaa tiraahdo falima sababma ayaa la shtaradta aad shardi uga dhigi wayday fil kelimati kelmadda dhexdeeda alwadca ereyga wadciga ah shardigii wadciga ahaa maxaad kelmada ugu dari weyday maxaad u odhan weyday kelmadu waa qowlka mufradka ah ee wadica limacnan maxaad wadcigaa shardi uga dhigi weyday haddaad su ay weydiiso buu ku yidhi wadciga maxaad u qaadan weyday kama shtarada siduu u shardiyey man qaala ninka yidhi alkelimatu kelmaddu lafdun waa lafdi lafdiga oo wadica loo dejiyey limacnan mufrad macno mufrada loo dejiyey ninkaasi wadica limacnan buu ku soo daray waa lafdi iyo mufrad iyo wadica limacnan ninkaa wadica limacnan buu ku soo darsaday aduu maxaad uga tagtay haddaadi tidhaa wadica limacnan taa qultu waxaan odhanayaa anoo ka jawaabaya inama xtaajuu waxay u baahdeen ilaa daalika arrinkaa wadciga ah liakhdihim liajli akhdihim markay qaateen allafda lafdiga markay qaateen jinsan isagoo jinsi u ah lilkelimati kelmadda lafdigiibay jinsi kelmaddu ay leedahay ka dhigeen wallafdu lafdiguna yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa mawduucin mawduuc mid mawduucoo macna loo dejiyey iyo wa muhmelin mid muhmela oo la ihmaaliyey oo la lumiyey mawduuc iyo muhmel labadaas u qaybsamay faxtaajuu waxay u baahdeen haddaba ila alixtiraazi iska ilaalin ayay u baahdeen canilmuhmeli kii muhmalka ahaa ee la ihmaaliye bilaa macnaha la iska ilaaliyo bidikrilwadci wadciga sheegidiisa ay iskaga ilaaliyaan walamaa akhadtu anigu markaan qaatay alqowla qowlka markaan qaatay jinsan isagoo jinsi u ah lilkelimati kelmadda markaan halkii lafdiga qowl ku bedeshay wa huwa qowlkuna khaasun uu ku khaas noqday bilmawduuci ka macnaha le uun aqnaani wuu igaga filaaday daalika qaadashadaa qowlka aan qaatay can ishtiraadi lwadci wadciga in shardi laga dhigo kaa ayaa igaga filaaday buu ku yidhi wax allo waxaan uga baahanahay oo kale ma jiro waxaa haddaba halkaa inoogu jira halkaa waxaa inoogu jiro oon ka dareemaynaa ama aan ognahay maxaa la odhan jiray khayruulkalaam maa qalla wadalla waxaa laysku qabtay shar saddex shardi iyo laba shardi kolka waa isku macnuun bay noqdeen kolkaa maa qalla wadallaba dee khayru lkalaami maa qalla wadalla qultu waxaan ku leeyahay buu ku yidhi fain qul fain qulta haddaad tidhaa falima cadalta maxaad uga baydhay canilafdi lafdiga maxaad uga baydhay ood ilalqowli qowl ugu baydhay war maxaad lafdiga u qaadan weydood qowl u qaadatay haddaadi tidhaa qultu waxaan ku odhanayaa lianna alafda lafdigu jinsun baciidun ereygaa jinsiya qof dee mantiqa garanaya garanaya ama falsafada nin yaqaan baa fahmaya waa jinsun baciid lianna lafda lafdigu jinsun waa jinsi baciidun fog jinsiga waxaa loo yaqaanaa ereyga waxyaabo badani ay soo hoosgelayaan baciidna waxaa loo yaqaanaa ayuu jinsigu baciid noqdaa oo jinsigani waa baciid la odhanayaa mar kaste oo tanaawulkiisu maa kaana kasiira afraad baa la yidhaha jinsi baciida kahiir alafraad afraad badan baa soo hoos gelaysa jinsiyadu way kala badbadan yihiin eeg waxaad eegtaa bal laba su-aaloodan idin weydiiyo haddaan idhaahdo kore kore hadda kuray maaha kore iyo haddaan idhaahdo noole labadaa lafdi labaduba waa jinsi yaa afraad badan noolaha afraad badan koraha iyo noolaha yaa afraad badan kore iyo no kore waa wax koraya idhahaa weeyi ereygan kore waa wax koraya noolena waa wax nool yaa fara badan yaa koraha afraad badan waayo koraha waxaa soo hoosgelaya dhagaxa dhagaxa qaar koraa jira oo baxa dhagaxa noo nooc koraa jira noocan aynu naqaan maaha noocan macdantu wuu baxaa dhagaxa wuu koraa dhirtu way kortaa daaqu wuu koraa waxa nooloo waxa noolna dee wuu korayaa laakiin noole markaad tidhahda dee dhirtii may soo gelaysaa iyo daaqii iyo haddaan idhaa eeg noole iyo haddaan idhaa dadna yaa yaa fara badan noolaha waxaa soo gelaya lodii adhigii geelkii dugaagii dadkii dad haddaan idhahna dee waa dadun kolka jinsiga eeg wuxuu midibo midkuu ka fara badan yahay ayaa la yidhaha waa baciid marka haddaba tilmaan la qaadanayo tilmaanta baabka tilmaanta marka lagu jiro waxa waajiba waxa waajiba yaanan odhanin waxa loo baahan yahay oo axsana axsana in jinsiga qariibkaa la qaato markasta ka afraada yar haddaba qowlku waxa weeye baynu waa jinsi waxaana weeye codka ama lafdiga macnaha le lafdi macnale baa qowl la yidhaahdaa waa maxay haddaba lafdigu waa lafdi ama macnaha yeesho ama macnayuuna yeelanay yaa fara badan lafdigaa fara badan dee jinsiga baciidkii waa ceeb in wax lagu tilmaamo iska ilaali lafdi inaad wax ku tilmaanto fain qulta haddaad tidhaa falima cadalta maxaad uga leexatay cani lafdi lafdiga maxaad uga leexatay ila alqowli qowl aad ugu leexatay qultu waxaan ku odhanayaa lianna lafda lafdigu jinsun baciidun waa jinsi fog oo fara badan waa lindilaaqihi wuxuu ku rumoobayaa calalmuhmalika muhmalkee la ihmaaliye macnaha loo diiday iyo walmustacmalika mustacmalkee macnaha loo isticmaalayo kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay waalqowlu qowlkuna jinsun qariibun waa jinsi dhow oo lafdiga ka dhow liikhtisaasihi liajli ikhtisaasihi maadaamuu khaas ku noqday bilmustacmalika mustacmalka oo qura ayuu khaas ku noqday wa isticmaalu اlajnaas jinsiyada in la isticmaalo albaciid wa isticmaalu اlajnaas jinsiyada isticmaalkooga albaciidati ee fog fi lxuduudi tacriifka in loo isticmaalo ama tacriifyadu maciibun waa la ceebeeyey cinda ahli nadar ragga mandiqa garanaya siday og yihiin ama ragga mandiqa garanaya agtooda ereyga cindaa qolana ag bay ku macneeyaan qolana xukun bay ku macneeyaan cinda ahli nadar qolada mandiqa taqaanaa siday xukumeen ama cinda ahli nadar qolada mandiq iyo nadarka u saaxiibkaa agtooda kelmaddan sheekhu sheegay lafteeda waxbaasi ka ah wuxuuna yidhi waisticmaalu اlajnaas في fi lxuduud maciibun cinda ahli nadar jumladaa yar waxaa la yidhi sheekha laftiisa halkan waxbaa yara hoos maraye eh. jinsiga fog xuduudda marka loo isticmaalayo hadduu fasalkiisa wato dee ceeb maaha jinsiga haddii la sheego oo maca faslihi la sheego ceeb maaha laakiin haddii jinsiga baciidka oo qura la sheego markaasuu ceeb yahay markaa ayuu ceeb yahay haddaba ninka lafdiga ku tilmaama qadiyada lagu ceebayn maayo jinsi baciidaad qaadatay lagu ceebayn maayo laakiin waxaa lagu ceebayni khayrulkalaami maa qalla wadalla hadalkan aad inoogu tilmaantay hadal ka kooban baa jira baa la odhanaya ilaa nina wuxuu ku odhanaya waa tan dhegtaydii oo aayar buu istaabanaya ninina dhegtiisii xaggaasu ka soo wareegaya wuxuu ku odhanaya wataa dhegtaydii intuu xaggaa ka soo laaco ayuu ku odhanaya waa isku midkii u laakiin way kala fog yihiin halkaana waxaynu ku aragnay sheekhu tacriifka koobaad oo kelmaddaa kelmadu waa maxay baynu halkaa ku qaadanay kelmaday maxaa tahay hadda maanta laga bilaabo kelmad ardayo inay dib kuugu soo noqoto maaha kelmaddu imisay u qaybsamaysaa waa qodobkeenna labaad wahiya kelmaddii ismun ismi weeyaan wa ficlun ficil weeyaan wa xarfun xaraf weeyaan kelmaddii ayaa qaybsantay saddex bay u qaybsantay mid ismiya iyo mid ficil ah iyo mid xarafa bay u qaybsantay kelmaddii waa ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaasay noqotay wahiya kelmadii ismun ismi weeyaan wa ficlun ficil weeyaan wa xarfun xaraf weeyaan saddex bay u qaybsantay talow culimo saddexdan xaggee laga keenay saddexdan kelmaddu u qaybsantay xaggee laga keenay waxaa laga keenay istiqraha daliilka istiqraha ah fiqiga waa lagu yaqaanaa axkaam aada u tiro badan oo fiqigaga abaa ah lagu saleeyey istiqre alistiqra haddaba luqadana wuu leeyahy istiqraha luqaduna way leedahay fiqiguna wuu leeyahay soo ma ogid istiqraha in axkaam badan lagu saleeyo xataa axkaam iska caadiya baa lagu saleeya axkaam fara badan baa lagu sameeya istiqraha imaamu shaafici gabadhu xilliga ugu ay ugu da'yartahe caado ay arki karto wuxuu u daliishaday sagaal sanuu yidhi muxuu gabadha ugu da'yari caadada imisay ku arki kartaa buhi imise ah sagaal sano sagaal sano waxa aan ahayn gabadhu caado ma arki karto inta sagaal sano ka yar hadday gabadhu dhiig aragto dhiiggaasi caadadii ma ahe salaadda ha tukata buu yidhi inta todoba jirkaa salaadda lagu amriyey salaadda iska tukata buu yidhi dhiiggaasi caadada yaan laga dhigin gabadhana dhakhtar ha la xanuun baa ku dhacaye waa saa laakiin sagaal sano wixii ka dambeeya unbaa dhiigga caadada la arki karaa imaamu shaafici qadiyadaasi waa qadiyad xukunahe aayadna uma raadsanin xadiidna uma raadsanin istiqraha ayuu u raadiyey maxaa tahay istiqraha tam iyo kayru tam baa loo qaybiyaa istiqraha maxaa loo qaybiyaa tam iyo iyo kayru tam baa loo qaybiyaa iminka hal su weligiin maad aragteen nin indhuhu labada suul kaga yaaliin labada suulee cagaha ya indhuhu ninay labada suul kaga yaalin maynu aragni oo markuu wax eegayo lugta kor u qaadaya saaha u qaadaya ilan waxbuu eegayaaye oole ha dhaskii baa iga gelayaa indhaha ilan suulashay kaga yaaliin ilaahay buuna abuuri karin ilaahay wuu abuuri karaa awooddiisa uu abuuri karaa ilaahay indhaha meeshuu doonu kaaga nabaya laakiin waxaad ogaataa dadkana aynu aragnay indhuhu halkay kaga yaalin ya madax miyaadan xukumi karaynin oodan odhan karaynin indhuhu dadka halkaasay kaga yaalin adoon dadkiiba wada arag ayaad odhanaysa welibana ilaahay dadka intan uu abuuray intuu abuuri doono ma intan abuuran bal qiimee hadda intan hadda joogtee waktigaagan qiimee indhuhu madaxay ku yaaliin nin haddaba hadduu ku yidhahda ka waran haayay dhagahay ka yaro dambeeyaan masaxdaa maad ka rumaysanaysaa may kama rumaysanaysid waxaad odhan waar indhu halkay ku yaaliin waa la iska dhaaf baad odhanaysaa waxaad uga jeedaa imaamu shaafici dumarku u tegey dumarkii waktigiisa noolaa buu tegey heblaayo dhiiggii u horreeyey da'daad ku aragtay ii sheeg midi shan toban jirkii bay odhanaysaa midi sagaal eh, eh, waxay odhanaysaa toban jirkii midi waxay odhanaysaa labaatan jirkii mid waxay odhanaysaa toddobiyo toban jirkii inantii ugu da'yarayd ee imaamu shaafici uu la kulmay ee tiri dhiiggii caadadaan arkay eh, sagaal jir bay noqotay halkaas horta istiqraa ku sameeyey istiqraa haddaba waa shay in baadhis afraadda hadii la wada arko haddii la ogyahay adduunka intuu ilaahay dumar abuuray tiradooda hadaynu helo eeg hadda adduunka inta ilaahay dumar abuuray oo dhan ama uu abuuri doono hadda u fiirso inta ilaahay dumar abuuray oo dhan haddaynu tiradooda helno oo la yidhaahdo dumarkii oo dhani waa intaa soo bilyan oo aynu dumarkaa u tagno mid mid oo nidhaahno heblaayo he dhiigi waa maalintii kugu horreysay maalintay ahayd dee ta ugu da'yarba ayaa istiqrihii ku sugmaya istiqrahaasi waa taamo been buu sheegayaa ninka war kale kuu sheegaa waa haddaan dumarka ilaa qiyaamada waxa iman doona dee waxa iman doona haddaynu mid mid ula kulmi lahayn oo mid kaste dumarka aynu waraysanno oon ogaano xilligii ugu horreeyey da ay dhiigga aragtay xukun baad samaynaysaa soo saaraysaa waa sidaa aad odhanaysid laakiin haddaad dumarka intii adiga kula noolayd unaad aragto sida imaamu shaafici istiqrahaasi taam maahe waa istiqre naaqisa baa la yidhaahdaa wuu jabi karaa la soco hadda istiqrahaasi waa istiqre laakiin taam ma aha waa kayru taam haddaan afraadta beri baa waxa la baaray nooluhu markuu wax cunayo labada cankeebaa dhaqaaqaa la baaray nooluhu markuu wax cunayo wax raamsanayo labada gafuurkeebaa dhaqaaqa ma canka hoosea dhaqaaqa mise ka saraa dhaqaaqa adu weli adoo wax cunaya mays aragtay bal xanjo yar calasho ama cuntaba calasho labaduba ma dhaqaaqaan mid baa ku dhaqaaqaya waxay yidhaahdeen yaa ka hoosaa dhaqaaqaya waxay yidhaahdeen qaacida la soo saaray eeg waraabaha la arkay oo libaaxaa la arkay oo dadkaa la arkay oo lodaa la arkay oo geelaa la arkay oo adhigaa la arkay wixii dee la arkayey baa la arkay markay wax cunayaan kani uu dhaqaaqayo marka qaacidaa la sameeyey istiqraa waxaa la yidhi nooluhu markuu wax cunayo kee dhaqaaqaa la yidhi ka hoosaa dhaqaaqa qaaciday noqotay laakiin mataanbaa noolahoo dhan miyaa la wada qiimeeyey quraanshadayaa qiimeeyo diqsigayaa qiimeey yaa arkaya horta eg noolahoo dhan maa la wada qiimeeyey lama wada qiimaynin waxa dhacday webigunbaa la tego yaxaas baa la arkay yaxaaska ku dhaqaajiya ma taqaanaa kasaru dhaqaajiyaa istiqri halkaasuu ku jabay kolka istiqriu haddaan taam wuxuu noqdaa marka afraad oo dhan la wada arko waxaan uga socdaa kelmaddu inay ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaa u qaybsamayso daliilka loo raacay waa istiqre daliilka loo raacay waa maxay baynu nidhi alistiqraac culimadii luqaddu waxay tix raaceen kelmadihii lagu hadlayey luqadda ahaabay tixraaceen way baadheen kelmaddanay maxaa tahay ilan qaamuusyadii baynu hor yaalleen kelmaddanay maxaa tahay ismi baanahay halkaa idhig tanay maxaa tahay ficil baanahay halkaa idhig tanay maxaa tahay xaraf baanahay halkaa idhig kelmad kale oo afraad waa la waayey markii istiqrihii la raacee la tix raacay kelmad afraad waa la waayey culima maxaa la ogaaday haddaba halkaa istiqraha markaynu qaadannay maxaa la ogaaday waxaa la ogaaday oo halkaa qaaciido inoo soo baxday noqotay waxaa si toosa loo ogaaday oon fahanay inuu ismigu inuu kelmaddu saddexdaa un ay tahay ism ficil iyo xaraf si kale haddii loo dhigo dalaaladu waa caqliya baa la yidhi caqliyo adalaala alcaqliya layskuma khilaafaba dalaala alcaqliya waa mamnuuc in laysku khilaafo soo saa ma ogid asal adduunku waxaa caqadigaa laysku laakiin caqliga layskuma khilaafo so so saa ma adduunku caqiidada waa la laysku khilaafaa laakiin caqliga layskuma khilaafo hal tusaalaan ku siinaya maanta saw noolow ninka soomaaliyeed saw noolow isma leh si fiican u noolow adduunka meel kastoo lagu nool yahay ninka joogaa muxuu aaminsan yahay in la noolaado caqligaa sheegaye muxuu aaminsan ma ma iska dhimo unbuu sheegaya mar kaste si xun u dhimo mise noolow unbuu isleeyahay qof kastiba eegada hal hal loo geeyey waa imisa hal hal loo geeyey waa imisa waa hada afkay dooni ha ahaato ruushku markuu halaal hal u geynayo muxuu yidhaahdaa ya labuu yidhi ma afka wa laga ruush baynaynaan tegine afka ruushka baynaynaan aqoonine yaa inoo sheegay inuu ruushku hal loo geeyey laba leeyahay maraykanku hal loo geeyey laba inuu leeyahay inoo sheegay ma inagaa tagnay dalaaladana caqliye ah adalaala alcaqliya waa laga siman yahay dalaala alcaqliya waa laga siman yahay walow qaabka shayga loo marayo haba yar kala duwanaado qaabka shayga loo marayo waa laga yaabaa in lagu kala duwanaado gaadhiga kaxayntiisa de waa laga siman yihiin laakiin waxa laga isteerinka halka lagaga nabayo iyo kiliishka halka laga nabayo meelahan ubaa kala duwanaanaysa iyo dariiqa sida loo laakiin gaadhiga kaxayntiisa wixii kale wixii adalaal alcaqliya ummaddu way isku dhodhowdahay haddaba dalaal alcaqliya inta badan la iskuma khilaafaa la yidhahdaa laakiin caqiidada la isku khilaafaa waxaan uga socdaa kelmaddu inay ismi iyo ficil iyo xaraf tahay daliilka keenay waa caqli waxaana lagu garanayaa kelmadu inay macno leedahay iyo inayna macno lahayn keligeed inay macno tusayso iyo inayna keligeed macno tusayn haddayna keligeed macno kutusayn waa ayo waa xaraf hadday keligeed macno tusaysana waa ayo waxa loo kala qaybin hadday keligeed macno kutusayso inuu zaman la socdo iyo inuuna zaman la socon hadduuna zaman la soconin muxuu noqonayaa ismi hadduu zaman la socdana ficil wax kalena ma jiro hal ninbaa sheegay oo yidhi qayb afraad baan hayaa bal noo sheeg baa lidhi sheekow haddaad qayb afraad soo kordhisay waanu qaadaniye wuxuu hi ismu ficil baan haya ismu ficil maxaad haysaa baa layidhi ismu ficil bal magacaaguunu fiirsaa laydhi maxaa tidhi bal ku celi magacan ismi oo inuu inuu ficilka i magiciisi yasawdiga inuu ismi yaysawdiga sheegay ismulficilku ilan asmaadu ka tirsan yihiin kelmaddii halkaasay inagaga xidhantay wahiya kelmaddii ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi wa xarfun xaraf haddaba kelmad kale oo war leh ayaa halkan iyaduna soo gashay kelmadda warka yeelatay culima waxay noqotay niman yahow bal hadda eega kelmaddan horta saddexdan qaybood ee ismigi iyo ficilka iyo xarafka ah ma kalaamkaa u qaybsama mise kelmaddaa u qaybsanta yaa qaybsama kalaamka mise kelmadda yaa qaybsama culimo ma kalaamkaa qaybsama oo intan u qaybsama mise kelmaddaa qaybsantaa masale khilaafiya bay noqotay ajruumigu wuxuu yidhi waxaan ku leeyahay buu ku yidhi kalaamkaa u qaybsamay oo ajruumigu markuu baabulkalaam akhriyey alkalaamu huwa lafdu lmurakabu lmufiidu bilwadci markuu yidhi muxuu ka dambaysiiyey wa aqsaamuhu haadaas iyay ku noqonaysaa markaa wa aqsaamuhu ku jirtaa kalaamkii aqsaamtan kalaamku ajruumigu siiyey innaguna hadda yaynu siinay kelmadda ayaynu siinay aqsaamtan sida dhabta ah kelmadda ayaa u qaybsamayso kelmadda iskale waxa qaybsamaya waa kelmadda qaybta waxaynu isku ogeyn arkaan baa jirta qaybtu ay leedahay arkaanta qaybta saddex baynu ka dhignay waa maqsim iyo qism iyo qasiim maxaynu odhan jirnay arkaanta qismada maqsim maqsimku muxuu ahaan jiray almaxal aladi waradat calayhi alqisma baa la yidhaha meesha la qaybinayo baa la yidhaahdaa ayaa maqsim la yidhaha maqsim maqsim inagu qolkaan u naqaanaa maqsim soo ma maqsim waa laqaybiyaha laqaybiyaha maqsim baa loo yaqaanaa waa la qaybiye qismina waxa weey kuu u qaybsamayo qismiga marka haddaba la eego ka qaybsamay qismi baa la odhan marka la eegay kala qaybsamana qasiim baa la odhan qismi iyo qasiim waa isku shay qura qismi iyo qasiim waa isku shay qura laakiin qismigu waa marka maqsimka la eegayo qasiimkuna waa kala walaalka la ee la qaybsamay marka la eegayo waxa inu nidhi qaybtu laba bay noqotaa haddaad aragto shay qaybsamay laba unbuu mid ahaan noqdaa inuu yahay taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo inuu yahay taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi de la socda maxaynu ka dhignay qaybtii taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi waa kuliyi iyo juziyaad baa labadaasa ah. iyo inuu yahay taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi labadaa qaybood unbay kala noqonayaan taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi markaynu leenahay waxaa loo yaqaanaa marka qismi kasta inta mubtade laga dhigo maqsimkuna khabar uu noqdo jumladana macnuhu sax uu noqdo marka taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi wey maxaan ku idhi qismiga mubtade ka dhig maqsimkana khabar ka dhig jumladuna saxa noqoto eeg hadda halkan yaa yaa qismiya kelmaddii way qaybsantay ismiya ficil iyo xaraf bay u qaybsantay yaa qismiya ismigumuna qismi ahayn ficilkumuna qismi ahayn xarafkumuna qismi ahayn yaa maqsimoo qaybsamay kelmaddu mayna maqsim ahayn haddaba qismiga mubtade ka dhigo maqsimkana khabar uga dhigo macnuhuna sax ha noqdo ku hadla maxay dha alismu alismu kelimatun mayna sax ahayn haye alficlu alficlu kelimatun mayna sax ahayn haye alxarfu kelimatun mayna sax ahayn <coughs> bal hadda kalaamkana ilo eega alxarfu kalaamun ma saxbaa alxarfu kalaamun ka warrama ma saxbaa culimo alficlu kalaamun ka warrama waxaa la ogaaday qaybtaasi inayna ahayn taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaati kalaamku inuu saddexdaa u qaybsamo laakiin taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaati kelmaddu inay saddexdaa u qaybsanto weeyaan waxaa kaloo jira qayb kaloo taqsiimu lkuli ilaa ajzaa'ihi waxa weeyi maqsimka lama heli karo aqsaamtoo dhan in la helo mooyaane maqsimka lama heli karo aqsaamtao dhan in la helo mooyaane haddaba eeg kalaamkii tanna khalad buu ku noqonaya oo waxay ka dhigan tahay muxamedun qaa'imun miyaynaa ahayn kalaam muxamedun qaa'imun horta kalaam ma tahay aqsaamtiina yaa laga hayaa qayb qura la ismigoo qura la hayaa loo baahnaa eeg taqsiimu lkulli ilaa ilaa ajzaa'ihid waxa weeye aqsaamta hadduu midi maqan yahay maqsimka la qaybiyaha la heli maayo oo tusaale ahaan shaaha oo kalean ku tusaalayn jirnay horta shaah maxaa la yidhaha shaaha shaahan yaree la cabo shaaha yaree la cabo markaan eegno waa biyo iyo karin karin iyo waxa kale lagu daraya muxuu aha iyo renji may sonkortu waa mukmil sonkorta iyo caanaha iyo xawaashka iyo kuwaasi waa dheeraad shaah qadhaadh maadan odhanin shaah qadhaadh baa la yidhahdaa hadduu bilaa sonkor yahay u fiirso shaah waa maxay shaah horta shaah waa maxay waxa shaahiihi shaah waxa weeye waa biyo iyo karin karintu hadda lagama maarmaan wey biyo qabow halka yaalla waa shaah maad o dhan karintu inay meesha ka baxda maaha waa biyo iyo karin iyo shaah lafdi saddexdaasaa la yidhahdaa shaah eeg waxa aaway maqsimku ka aan qaybinaynaa waa kee ka aan qaybinaynaa kee buu noqday shaah buu noqday waxaynu u qaybinayna waa maxay waa biyihii karintii iyo shaah lafdigii iyo caleentii hadda waxaad eegtaa mid kastaa keligii shaah ma yahay haddaan biyo arka mashaahba haddaan karin arka mashaahba haddaan eh, caleenta arka mashaahba mid kasta keligii dee shaah maaha hadduu noqon lahaa wuxuu noqon lahaa taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi buu noqon lahaa shaah la heli maayo saddexdaa intuu midi inaga maqan yahay soo saa maaha saddexdaasi markay isku wada tagaan ee biyihii iyo karintii iyo caleentii laysla helo ee laysku wada daro unbaa shaah la odhanaya kaasi waa taqsiimu lkuli ila ajzaa'i haddaba kalaamku wuxuu noqonayaa haddaan kaa ka dhigi lahayn siduu ajrumigu tilmaamay kalaam la heli maayo haddaan ismi iyo ficil iyo xaraf la helin haddaan maxay la helin baynu nidhi ismi iyo ficil iyo xaraf kaasina baatil buu noqdayo jaaa muxamed ba kalaama jaaa muxamedna waa ficil iyo ismi qura xarafkii baa ka maqan ma arkaysaa kalaamku labadii dhinacba inuu baatil ka noqday kalaamku inaynu u qaybinno ismi iyo ficil iyo xaraf horta kow taqsiimu lkulli ilaa juziyaatihi ma aha oo haddaynu taqsiimu lkulli ilaa juziyaatihi ka dhigno mid kastaaba keligiibuu kalaam noqonaya xarafkaa kalaam noqonaya keligii waa khalad xarafku kalaam maba noqdaba ficilku kalaam ma noqdaba keligii taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihina ma aha oo waa khaladoo waxa ka dhalanaya in la yidhaahdo saddexdaas oo laysku geeyey oo qura unbaa kalaama wahiya kelmadii ismun ismi weeye wa ficlun ficil weeye wa xarfun xaraf weeyaan saddexdaa ayay kelmadii u qaybsantay lamaa dakartu markii aan sheegay dakartu ta'dan godan wuxuu sheekhu ugu darayaa isagaa sharxay kitaabka lamaa dakartu markii aan sheegay xaddal kelimati kelmadda xadkeega markaan sheegay bayantu waxaan caddeeyey annahaa kelmaddu jinsun jinsi inay tahay taxtahu hoostiisana ay ku sugnaatay alaaatu anwaacin saddex nooc saddex nooc ayaa ka hoos baxaya alismu waa ismigii walficlu iyo ficilkii walxarfu iyo xarafkii saddexdaa nooc ayaa ka hoos baxaya ismi ficil xaraf wa daliilu waxaa daliil u ah cala inxisaari anwaacihaa noocyadeedu inay ku soo urureen fii haadihi alaaati saddexdan ay ku soo urureen waxaa daliil u ah alistiqraau istiqraha ayaa daliil u ah waxaa loo daliishaday istiqro weeyaan faina culamaaa haada alfanni fannigan naxwaha ah culimadii dhigaysay tatabbacuu waxay tixraac ku sameeyeen kalaama alcarabi kalaamka carbeed ayay tixraac ku sameeyeen falam yajiduu mayna helin ilaa halaaثata anwaacin saddex nooc mooye wax kale mayna helin falow kaana hadduu ahaan lahaa hama halkaa waa kalaamka carbeed iyo luqadda dhexdeeda nawcu nooc hadduu ahaan lahaa nooca oo raabicun afraad lacasaru way ku siiban lahaayeen miya mise waa lacasaru way daalacan lahaayeen ereyga casara laba masder bay leedahay marna waa min alcusuur marna waa min alcisaar haddii min alcisaar laga keeno waa simbirixada lacasaru way ku turaanturoon lahaayeen weeyaan haddaba lacasar way ku turaanturoon lahaayeen ha odhan lacasaruudan kale waxa wey min alcusuuro waa daalacashada lacafaruu way heli lahaayeen ama way daalacan lahaayeen dhe fa inna culamaa haada alfanni fannigan culimadiisii tatabbacuu waxay tixraaca ku sameeyeen kalaama alcarabi kalaamkii carbeed bay tixraac ku sameeyeen falam yajiduu mayna helin ilaa halaaثata anwaacin saddex nooc mooye wax kale falow kaana hadduu ahaan lahaa sabma halkaa nawcun raabicu nooc afraad lacaharuu way daalacan lahaayeen calaa shay-in shay bay daalacan lahaayeen shayga oo minhu isaga ka tirsan midbu marun baa la heli lahaa haddaba qaybtu inay labadaa noqoto waxaa lagu garanayaa nadmi buu sameeyey sheekheennani sajaacigaa nadmi sameeyey sharaxa hoosta hoose eeg hadda wuxuu yidhi in saxa iqbaaru bimaqsamin kada taqsiimu kuliyin lijus-iyin khudaa أو لم يصح أو لم يصح فهو كل قد قسم بغير ياء أو لأجزاء قد علم إن صح هدي أصحه إخبار إن خبر لقدقه بمقسم مقسم كأو لقيبيها بمقسم بوك يقرية إن صح هدي أصح إخبار إن خبر لقدقه بمقسم لقيبيها إن خبر لقدقه halkaa bimaqsamin saw ba kuma arkaysiin ba'daasi waxay sheegaysaa ka khabarka noqonaya bimaqsamin maqsimka la qaybiyaha khabar noqonaya fadaakani taqsiimu kuliyin waa kuliyiga qaybintiisii lijuziyin ilaa juziyin juziyi loo qaybinayey ee khudan iga qaada buu ku yidhi arrinkaa qaado haddii eeg maqsimku khabar inuu noqdaa ay ansaxayso yaa mubtade noqonaya ma sheegin mubtadaa ka noqonaya baad garanaysiin ma qismigaa mise waa maqsimka yaa mubtade noqonaya qismigaa mubtade noqonaya yaa khabar noqonaya maqsimkaa khabar noqonaya in saxa haddii uu asaxo ikhbaarun khabarka dhigid bimaqsimin maqsimka khabar laga dhigo fadaakani taqsiimu kuliyin kuliyiga qaybintiisii weeyi lijus-iyin ilaa jus-iyin jus-iyi loo qaybinayey ee hudan qaada buu ku yidhi ow lam yasixa xadaa in la shaday ahayd lana fadxiyo ow lam yasixa hadduu asixi waayo fa huwa isagu kullun waa kulli oo qad qusima la qaybiyey bikayri yaa-in ya la-aantii isagoo ah kulliyi ma aha waa bikayri yaa-in kullun iska dheh taqsiimu kullin dhe waa bikayri yaa-in ya la-aantii liajzaa ayaa loo qaybiyey liajzaa ajzaana juz-iyi maaha waa liajzaa waa juz-un qad culima waa la ogaaday warku inuu intaa yahay in sha allahu tacaala halkaa ah, ayuu maanta cashirkeennii inoogu egaaday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam